sifada nactigan xaqiiqadiisa waxaa ku sifaysan mawsuufka marka nactiga xaqiiqi laleeyahay sifadan waxa ku sifaysan waa mancuudka marka laleeyahay waa sababina maba ku sifaysna sifadan mancuudka kuma sifaysna xagga macnahaan ee calaaqa ka dhaxayd tusaale hadda fiiri nacti xaqiiqiya noo soo qabo qaama zaydunaa istaagay zaydkoo alcaaqilu caqli leh caqliga yaa hadda ku sifaysan zaydha iskale caqliga soo maaha sifadan macnahaan waxaaba iskale mancuudka fiiri markaa nactigii sababiga ahaa soo qaba marka fiiri nactiga sababiga macnahaan mancuudka kuma sifaysna calaaqa unbaa ka dhaxayda calaaqa unbaa ka dhaxaydee maba ku sifaysna jaaa zaydun zaydaa yimid zaydkoo alqaa'imatu ay taagan tahay umu hooyadiis haye qiyaamka masayda ku sifaysan kuma sifaysna fiiriya keliya laakiin calaaqa kala dhexayd calaaqadu maxay tahay ummuhu damiirka ku jira u laabana sababi saasaa loo leeyahy calaaqa kala dhexayda oo ummu hooyadiisaa la yidhi zayd hooyadiis marka qiyaamka zayd kuma sifaysne hooyadiisa ku sifaysan soo marka nacti xaqiiqi ah macno ahaan mancuudka ku sifaysan nacti sababiyana kuma sifaysna laakiin calaaqa kala dhaxayd intaana weliba masladaas ka gudbin fiiriya sifatun jarad calaa kayri saaxibihina waa sidan macnaheed fiiri sifatun jarad sifo ku socotay calaa kayri saaxibiha waa saas macnaheeduba macnaheedu waxay tahay sifadan macnaheedu uma sugnaan mancuudka cid kaleeta iskale macnaheedu قyaamkan hadda alqaa'maةu la yidhi ma laha zayd marka صifaةu jarad ku socotay wey oo macnaha صifadan macnaheedu mancuudku ma laha wey ee cid kala iska leh intaasba صifaة jarad calىa kayri صaaxibiha baabulcaطfi haadaan midkaanu baabulcaطfi cadafkii baabkiisii weeye cadaf xagga luqada waxaa la yidhaahaa alrujuucu u noqosho ila shay-in loo laabto bacda alinsiraafi canhu markii laga soo laabtay ka gadaal markii laga soo gadoomay kadibaa lagu laabana alrujuucu noqosho ilaa shay shay loo laabto bacda alinsiraafi gadoomid ka gadaal canhu xaggiisa laga soo gadoomay jaaa zaydunaa yimid aad leeda warkaas inuu dhammaaday ahayd markaasaa leeda wa camruna waa yimid imaashadiiya dib ugu laabana ah. waa luqo taas walcadfu cadafkii xagga istilaaxa waa labadan isaga noo dhigay walcadfu cadafkii nawcaani laba nooc weeye nawcaani duu nawcayni laba nooc midu saaxiibo weeye cadfu bayaanin cadfu bayaan weeye wa cadfu nasaqin iyo tixda cadafkeedii cadfu nasaq waa xuruufta midka la yskula cadfo fa cadfulbayaani cadfulbayaan huwa taabicu waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya midka waxa ka horeeya raacaya weeye oo icraabkiiba ku raacaya iyo waxyaalo kale marka ataabic la yidhaah dhammaan way isla soo gelayaan tawaabicdii shanta ahaa waa jinsi ataabic wa xaquljinsi alidkhaalu soo gelin wey dhammaan wuu soo gelina eh. fasliga marka la rabaa waa kana fasligiina taabicaasoo almushbihu shabaha linacti nactiga shabaha nactigiyaa baxay maxaa yeelay shayga shayga shabaha waa keyrkiis hadda haddaan idhaahdo ninkaanu zayd u egya ma zayda asagu maya ah, markaan ku idhahda shaygaanu shaygaan u egya waa kayrkiis horta marka nactigiyaa baxay nactigii ayaa baxay marka almushabihu linacti waa faslun wa xaqu lfasli alkhraaj faslina xaqiisu wuxuu inuu wax bixiyo ah, waa fasli wa xaqu lfasli alkhraaj bixin wey waa inuu bixiyo marka halkaas nactigiya ku baxay afartii tawaabicda bayaan waaba ka hadlayna cadfubayaan afartii kale waxaa baxay nactiya baxay saddexdii kalea weli nala socota oo cid naga bixidaan rabna wuxuu ku yidhi taabicaaso almushbihu ee shabaha le nactiga shabaha fii tawdiixi matbuucihi matbuuciisa cadfubayaan matbuucihi haadu cadfubayaanay u laabaneen cadfubayaanka matbuuciisa matbuucaas la cadayntiisa ayuu ku shabaha nactiga cadfubayaan iyo nacti damiirka waxa u dhow nacti laakiin maxaan u leenahay waxaa fiican cadfubayaanka waxaan leenahay liana alkalaama canhu annaga hadda waxaan ka hadlayna cadfubayaan marka qariinadaasana tusayda hadda meeshaan maxaan uga hadlayna ma nactigan uga hadlayna mase cadfubayaan cadfubayaan qariinadaasa waxay keenayda damiirka isaga in la siiyo marka marka waxaad tidhaahdaa huwa taabic waa mid raaca limaa qablahu waxa ka horeeya taabicaasu almushbihu shabaha linacti nactiga fii tawdiixi matbuucihi cadfu bayaanka matbuuciisa la caddayntiisa ayuu ku shabahaa goorma ayuu caddaynaa in kaana matbuucii hadduu yahay macrifatan naxwu aqsama bilaahi allah waxaa ku dhaartay abuu xabsin abuu xabsaa ku dhaartay cumaru cumar ah abu xabsuhu hadda fiiri cumaru waa cadfu bayaan waxaa lagu bayaaninaa abuu xabsin abuu xabsana waa macrifo oo waaba calanba marka abuu xabsa waa macrifo laakiin abuu xabsayaal badanaa imaan kara marka aaday usii tawdiixina abuu xabsaa la sheegaya waa cumar waa cumar wa taksiisihi taksiisi matbuuci matbuuca in la khasiiso waa goorma in kaana nakiratan hadduu yahay taksiisna horaan usoo baranay oo waa taqliil اshtiraak ishtiraaga iyo wadaagsiga in la yareeyo saasaa la yidhaha wa taksiisihi taksiisi اmatbuuc matbuuca in la khasiiso goorma in kaana yahay matbuucu nakiratan naxwu khaatamun farati wey farati marka la yidhaha waxa uu ka dhaxeeya oo mushtarak u yahay wax alla waxa faratiyaalka laga sameeya xataa caagaa soo gela faratiyaal oo caagaa jira iska daa bir kuwa ah kuwa waxay yihiin dahab kuwa waa fido kuwa waa maar kuwa waxa weyan waa qalin kuwa waxaa jiraba caagaba dhammaan maxaa ka dhexeeya khaatamun magacaasaa ka dhexeeya markaasaa tihi xadiidun oo bir ah birafcila xadiidun oo bir ah khaatamku khalaas maxaa meeshaas ka baxay dhammaan faratiyaalkii laga sameeyey wax kale kuwii laga sameeyey dahabka kuwii laga sameeyey fidada kuwii laga sameeyey maarta kuwii laga sameeyey wax kale dhammaan waa baxay marka waa soo yareeyey ishtiraagii ka dhexeeyey marka markii la yidhi fii tawdiixi matbuucihi in kaana maطbuucu macrifatan hadduu yahay wa taksiisihi in kaana nakiratan markii la yidhi dhammaan tawaabicdii kale intaasu bixday waa fasli kale laba fasliyaa la socda hal jinsi iyo laba fasliu iska saaranya marka xadkan ah. markii aan nidhi almushbihu linacti waxaa baxay nactigii kaliya waxaana la socda markaas weli cadfu nasaqi tawkiidkii bedelkii saddexdoodi waxay ku baxeen في توضيح مطبوعi in kاana معرفaة و تkصiiصi in kاana نkirة sababtoo ayagu maطبوucooda mana twdيxiyaan mana khasisaan sadexdooda maطبوucooda mana twdيixiyaan mana khasisaan halkaasay ku bixeen marka xataamaha soo baxay oo iska saaran jinسi iyo laba faصl xataamaha soo baxay oo jaamic maanica ah, ah. ilaaxadku taam maahan hadduusan jaamic maanic ahayn jaamicun liafraadi اlmaxduud maanicun min dukhuuli gayrihi fiihi xadku ah, waa inuu jaamic maanica yahay wuu yidhi naxwu haadaa khaatamun xadiidun oo birafciya la ila wanagii soo ogaanay in xadiidkaas ay ku bannaan yahay rafco nasbo iyo khafdu intuba inay ku banaantah horaa uso ogaan marka maanta annaga midkaan delishayna cadfubayaanka waa rafcada nactigii nactigii iyo waxaa la rabaa iyo cadfubayaanka laftirkooda in aada loo kala saaro nactigu wuxuu faa'iiday jiray oo faa'iidadiisuba ay ahayd tawdiix inuu mancuudkiisa caddeeyo hadduu macrifo yahy haddii uu nakiro yahayna taksiis soo maaha kana maxaa la yidhi asna sidiio kale soo lama dhihin farqiga laakiin udhexeeya ogow farqigaasu wuxuu yihi nactiga mancuudkiisa markuu tawdiixinaa macno ku suganuu sheega oo macnahaanu u tawdiixina markuu taqsiisinayana waasa laakiin cadfubayaanku markuu tawdiixinaa matbuuciisa daatadu caddaynaa maahane macno ku sugan sheegima macno ku sugan oo halka ay ku kala duwan yihiin labadooda mid tawdiixnimadu ha ka dhaxaydo laakiin nactiga markuu matbuuciisa tawdiixinaa macno matbuuca ku sugan uu sheega jaa zaydunaa yimid alcaqilu caqligu soomaha wax ku dhex sugan laakiin cadfu bayaanku daatadu caddayna ee macno sheegi ma ir aqsama bilaahi abuu xabsin cumaru ah daatada abuu xabsa waa cumar macno ma sheegin ir ah. haadaa khaatamunkan waa faraati xadiidu daatadu xadiiday ka samaysanta macno sheegi ma isago ah, macna looguma talageli laakiin fiiri nactigu muxuu sheegaa macno ah, macno daatada ku sugan uu sheega marka twdiixa iyo twdiix isma laha taas waa inaad ogaato midna macnu ku tawdiixina midna daatadu tawdiixina taasna inaad kala fahanto muxuu ku faaruqa oo ay ku kala duwan yihiin mancuudkii cadfubayaanku muxuu ku faaruqa wayufaariqu waa faaruqa huwa cadfubayaankii annacta nactiga fii kownihi cadfu bayaanka ahaanshadiisa fii kownihi damiirka nacti u celinmayda ee cadfubayaanad u celinaya lianna alkalaama canf maxaa waxaan ka hadlaynaya ah cadfubayaan waxaan ka sheekaynaynay oon warkiisa hayna ah cadfubayaan wa yufaariqu waa faaruqa huwa cadfubayaankii annacta nactiga fii kownihi kownil cadfilbayaan fii kownihi kowni cadfilbayaan cadfubayaanka ahaanshadiisuu ku faaruqaa jaamidan mid angegan uu yahay jaamidkaasoo hayra muawelin aan lagu awelayn bimushtaqin mushtaqna maaha mushtaqna laguma awilo nactina maxaan soo ogaanay asaalatan waa inu mushtaqi haddii la waayana waa inuu noqdo muawel bilmushtaq halkaasay ku kala hareen halkaasay ku kala hareen wa nactu nactiguna mushtaqun waa mushtaq oo muawalun waa mid lagu awilaa bimushtaqin mushtaq wayuwaafiqu caطfu bayaan waa waafaqa faacilka isagaa u celi caطfu bayaan lianna alkalaama canhu maxaa la sagaan ka sheekeynayno ka warramayno wayuwaafiqu caطfu bayaankii waa ku waafaqa matbuucaw matbuuciisa fii arbacatin afar afartoo min casharatin toban ka mid afar arrimood oo toban ka mid ah uu ku waafaqa caطfu bayaanku mubayanka waa afartii uu tobanka uga waafaqi jiray nactiga xaqiiqiga wuxuu ku yidhi fii waaxidin uu ku waafaqa waaxidkoo min awjuhulicraabi ka mida rafca nasba khafda mid uga waafaqa awjuhulicraabkii ahalaaatoo saddexda ahaayeen wa fii waaxidin midna waa ku waafaqa waaxidkoo min atadkiiri watacriifi ka mida wa fii waaxidinna waa ku waafaqa waaxidkoo fi tacriifi watankiiri ahaaday wa fii waaxidinna waa ku waafaqa waaxidkoo min alifraadi kala yeelid taniyati taniyeyn iyo waljamci jamc ahaaday wayasixu waxaa ansaxaa fii cadfi lbayaani cadfulbayaanka an yucraba in la iraabo badelu kullin wayasixu waxaa ansaxaa fii cadfi lbayaan an yucraba in la iraabo in la icraabo badelu kullin kulli bedelkiis min kulin laga bedelo badelu kullin min kulin badalo kulin waxaa fi lkhaalibi sida badan sida badan meel alla meeshaad cadfu bayaan ku aragto waxaa ansaxaa in bedel la exraabo sida haalibka sida haalibka waxuu leeyahy waxaa jirta laba meelood oo aan laga dhigi karin bedel oo cadfu bayaannimadu caynoobaydo labadaasaa jirta saasuu filhaalibi ugu daray filhaalibi labadiina waxayni dhigan kawaakibka fi lgaalibi ay fii gaalibi isticmaalaatihim isticmaalyaalkooda sida ugu badan bijawaasi icraabi cadfi bayaani badelan wa kharaja bilgaalibi xaalataani laba xaalaa ku baxeen laba xaalaa jirta oo cadfu bayaannimadu ay caynoobaydo bedelna uusan bannaanayn alulaa xaalada ugu horayda ma ida ma iyo idaa meeshaad ku aragta madu zaa'ida dheh alulaa xaalada horayda idaa wajaba waa markuu waajibo dikru cadfu bayaanka la sheegidiisu cadfubayaanka in la sheega hadday waajib meeshan ku tahay oo aan laga tegi karin bedel ma banaana naxw qawlika tusaalihii hindun gabadha hinda la yidhaah mubtade hindun gabadha hinda la yidhaah qaama waxaa istaagay zaydun zayd akuuhaa walaalkeed ah u fiirso zaydun waa mubtade qaama zaydun jumladaasuna waa khabar cafubayaanka waa waajib markaa in la sheego sababtoo raabid la arki ma hadii aan la sheegin raabidkiyaa noola socdo waxaad tidhaahdaa qaama zayduna istaagay akhuuhaa hindo walaalkeed ah haddaadan dhihin jumlada qabarka oo ah qaama zaydun takuunu khaaliyatan min raabit waxay noqonaya wax raabit la-aan ah. ma noqon karto qabar bedel ma banaana marka sababtoo ah haddaad bedel keento albedelu fi niyati takraar اcaamil isaga waxa wya caamil kale loo soo qadala kuma jiro jumladan jumladan caamil uma ah oo haddaad tidhaahdo hindun qaama zaydun akuuhaa macnuxuu noqona hindun qaama zaydun qaama akuuhaa marka jumladaas kaletay la socota akuuhaadu tan waxay noqona marka raabit la'aanay noqon meeshaasoo kale oo cadfubayaanka in la sheega ay waajibka tahay bedelnimadu kuma banaana wa haniyatu an yamtanica waa inuu reebtoonaado ixlaaluhu cadfu bayaanka la dejintiisao maxalal awali kan horeeyo mubayanka meeshiisa la dejiyo cadfu bayaanka matbuuciisu meeshuu yaallo haddaan la dhigi karin bedel kuma banaana tusaale yaa zaydu zaydow alxaaris ah hadda alcarfu waa cadbayaan bedel kuma banaano hy ku bayaani marka kuma banaana hadeer bedel inaad ka dhigto alxaari alxaari hadda lama dhigi karo meesha uu yaallo zayd ma banaana in la dhigo oo maxaa dhacay xarfunido iyo isim alle layskuma xiji karo hadduusan lafduljalaalaha ahayn allaha laga arkaa isim alu ku jirto oo la geli karo xarfunidaa inta kale ma banaana yalxaari ma dhigi karti marka haddaad bedel ka dhigtana bedelku muu noqona albedel fii niyati takraar اcaam haddaad hadda bedel ka dhigto alxaari yaa aad gelisa macnaheedu waa saas ilaa camilkii oo kale meesha ugu jira marka markaasoo kale waa mamnuuc bedelnimadu labadaas goor ay labadaas goor ayay mamnuucta meelo bedelku ku banaan yahay oo cadfubayaannimadu mamnuuc taha jirta iyadan oo bedel keliyuhu caynooba laba meeloodaasna waa inii sheegaya oo midda koobaad waxay tahay aanigu haddii awelka iyo aaniga awelku caddaan badan yahay adda awelkaaba awdaxsan labadu waa laba calam laakiin kan horaa awdaxsan sida qara'a qaaluun qaaluun ayay aqriyay qiraa'adan ciisaa ciisaa aqriyey hadda qaaluun iyo ciisa dadku qaaluunay maqleen magaciisa ciisa inaan la maqlinaaba dhacdo saas marka maxay tahay marka labadoodu waa laba calam laakiin yaa cadaan badan qaaluuna cadaan badan khalaas marka waxaad leedaha markaasoo kale bedel waxaan ahayn uma banaana xaaladda labaadna haddii taabicu uu ka macrifanimo badan yahay taabicii iyo matbuucii taabiciyaa macrifo badnaado matbuucii ka macrifo badan yahay awdaxnimo maaha naxwi qawli fiihi aayaatun bayinaat waxaa ku sugan beytka alle aayado cadcad maqaamu ibraahimaa ku sugan ka bedelo ma banaana cadfubayaan ah, cadfubayaan ma banaana in maqaamu ibraahim cadfubayaan laga dhigaa ma banaana oo aayaad lagu bayaaniyo waa in la bedelo wax kale kuma banaana maxaa yaele aayaadku waa nakiro maqaamu ibraahimna waa calaq ma banaana marka halkaas cadfubayaan warkiisu waa badbadan yahaye sharaxana fawaa'id badan dhigdhig ahe iska soo fiirfiiriya wamaa cadfu nasaki cadfu nasq waamaa cadfu nasaqi cadfu nasq fa huwa cadfu nasqu ataabicu waa taabic aladii taabica yatawasadu uu dhexdhexaysana baynahu taabicaas iyo wa bayna matbuuci matbuuciisa xarfun xaraf xarafkoo min haadihi اxuruuf xuruuftan ka mida xuruuftii alcasharati toban ahaayeen wahiya xurufta tobankaa alwaaw weeye walfaau fa weeye wa uma uma weeye wa xataa weye wa am weye wa o weye wa ima weye waa madhab daciifehe imaa xarf cadaf maahan ee waa ra'yi daciifa toddobadaas marka wow ka soo bilaabatay imaa ku timid macduufka iyo macduufu calayhigu waxay wadaagayaan xukunka iyo ixraabka labadaba marka la yskula cadfo toddobadaas isagaa wow ka bilaw ilaa imaan toddobadaas haddii xarfu cadafku mid kamida noqdo waxaa xukunka wadaagaya iyo icraabta labadaba macduufka macduuf aleyga xukunka iyo icraabka labadaasay wadaagaya wa bal walaa walaakin haddii saddexdan xarfulcadafku noqdo macduufkii macduuf aleyga waxaa ka dhaxeeya icraabka xukunku kama dhexeeyo xukunku kama dhexeeyo isagaa intaas kuu sheegay wuxuu ku yidhi fa sabcatu toddobada todobada alwalu ee horayda alwalu waa jamcu awal todobada horayda taqtadii waxay keeneen atashriika wadaajin filcraabi icraabka la wadaajiyo iyo wal macnaa macnaha fa sabcatu toddobada alwalu horayda taqtadii waxay keeneen atashriika wadaajin bayna ataabici waalmatbuuci taabica iyo matbuuca in la wadaajiyo maxaa la wadaajinaa fi lraabi raabka iyo wal macnaa macnuu waa xukunka waa xukunka haddii matbuuca xukun loo sugo haddii waxa matbuuca xukun loo sugo taabicana waa loo suga waa loo suga icraabka iyo xukunka labadaba way isku raacaya haddii matbuuca xukunka laga anfiyo taabicana waa laga anfina waa markay xarfu cadafku toddobadaas yahay waay wa halaaatu saddexda halaaada albaaqiyatu hartay saddexda hartay oo ah bal laa laakiin saddexdaas taqtadi waxay keeneen tashriika alicraabi icraabka in la wadaajiyo bayna ataabici walmatbuuci taabica iyo matbuuca icraabka ka dhexeeya faqad xukunku kama dhexeeyo mid xukunaa loo suga kan kale waaba laga anfinay xukunku kama dhexeeyo in cadafta haddaad wax ku cadafto bihaa tobankaas xaraf calaa marfuucin ku la rafciyey korkiisna aad ku cadafto rafacta waad rafcine daalika almacduufa macduufkaas aad cadaftay midka horeeya macduuf aleeya la yidhaha midka dambeyna macduufa la yidhaha macduufkaas waa aad rafcine aw calىa mansuubin aw in cadafta haddaad ku cadafto calىa mansuubin kula nasbiyey nasabta waad nasbine dalika almacduufa macduufkaas waad nasbine ow calىa makfuudin kula qaftiyey korkiisa haddaad ku cadafto khafadta dalika almacduufa macduufkaas waa aad khafdine ow calىa majzuumin haddaad mid la jesmiyey ku dul cadaftana jazamta macduufkaas waa aad jasmine naxw wasadaqa allaahu ilaah waa run sheegay wa rasuuluhuna waa run sheegay wa rasuuluhu waxaad ku cadaftay allah laba shayba waa inay wadaagaan marka xukunka oo ah ihbaatu sidqi iyo icraabka oo ah rafcada labada waa inay wadaagaan waman yuic illaaha qofka ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkana rasuulkiisana adeeca rasuula waxaad ku cadaftay allah waa nasbisanya wowaa la yskula cadfay laba shayay wadaagsanayaan macduufka macduuf calayhi wujuubu daaca iyo annasr labada waa wadaagsanaya ah, waman yudic illaaha qofka alla adeeca daacada way wadaagsanayaan waa loo sugaya ilah rasuul adeeca la yidhahda ilah rasuul adeeca la yidhahda waa loo sugaa raabtiina waa wadaagsanaya aaminuu rumeeya bilaah iyo wa rusuli rusushiisa rusushi waxaa lagu cadfay bilaah rusush aaminuu aamanuu rumeeyeen miya aamanuu anaga aamanuu noo dhiga hmm. maya nisa anaga noo dhiga suuratu nisa boqol konton iyo labo ma sidii oo kalea marka marka waxay tahay laakiin suuraddii ay noqoto suuradda waa inuu waafaqo suuradda uu sheego ha suuradduu sheego waa inuu waafaqo soo ma jeedid marka aayadda boqol konton iyo laba suuratu nisa u noo dhiga annaga taas ma aamin ah aamanu u noo dhiga annaga iyo boqol konton iyo labo ifiir boqol konton iyo labo suuratu nisaa suuratu nisaa boqol konton iyo labo amanu waa sax soo ma ah, wa rusuli saasuu noo dhigaya annaga amanu dadka rumeeyo may boqol konton iyo labo ma halka ayad iskula jirta boqol konton iyo laba aayaddaas ma laba amanu a ah ku jirta amanu iyo aminu miyaa ku jiraan boqol konton iyo laba anaga noo qoran hal midaa ku jirta le aayad kale midhaba soo ma jeedid calaa kulli xaal aayada xoogaa in layska saxo waa aayadaha qur-aanka isaga ka mid maana amhilada caadiga marka midii uu u celsho kitaabku waa inuu waafaqo ah. hadduu midii inu kugu celsho wa inaad ku fiirta inuu qur-aanka isaga waxa weya layskama dhihi karo wahaya marka aamanuu dadka rumeeyeen bilaahi wa rusulihi weeye marka haddeer fiiri wa yaa lagu cadfay allaha lagu cadfay maxaa ay wadaajin wadaagsanayaan marka iimaanka alamru biliimaan waa wadaagsanayaan iyo icraabka oo kasrada inamaa wax kale maahan alxayaatu nolosha nolosha addunya ee dhow lacibun cayaar weeye wa wax lagu mashquulo weeye wain tu'minuu watataquu markaa fiiri lahwi iyo lacib alla isku cadfay icraabtana waa wadaagsanayaan ihbaatka loo isbaatinayo inay yihiin waxaan qiimo lahaynna waa wadaagsanayaan wlwaaw wowdu limuطlaqi اljamci jamcin la iطlaaqay ayay u sugnaatay bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi fi اlxukmi macduufka iyo macduufu calayga xukunka in lagu jamciyo oo la yidhaha xukunka waa iskula jiraan intaasaa wowdu faa'iideyda wowdu maxay faa'iideydaa macduufka iyo macduufu calayga xukunka waa iskula jiraan saasay faa'iideydaa wain tuminuu haddaad rumaydaan watataquu alla ka ba ayaduna waa la mid ah, wain tuminuu watataquu waxa weeyaan ayadana waxaa laysku cadfay laba laba ficila laysku cadfay ah, laba jumlo dheh a laysku cadfay tuminuu watataquu weliba labada ficila laysku cadfaaho tuminuu waa jesmisanto intaa jesmiday watataquuna waa watataqu sax wey iyaduna waa jesmisanta cadafka marka xukunkiina waa wadaagsadaan xukunkiina waa wadaagsanayaan oo ah iimaanka iyo taqwada labadaba in laga dalbayo dadka dalabka laga dalba iimaan iyo taqwo iyo icraabkii labadiiba waa wadaagsanayaan walwaawu wowdi limuطlaqi اljamci kulmin oo kaliyahay u sugnaatay la iطlaaqay maxaa la jamcinaa bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi fi اlxukm macduufka iyo macduuf calayga xukunka lagu jamcina alladii lilmacduuf calayh xukunka macduuf calayga u sugnaaday aa macduufkana la siina xukunka iskula jiraan waa jamcintu waa saas xukunkaasaa lagu jamcina naxwo jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid hadda wowdaasu maxay noo faa'iidayday imaatinka inay iskula jiraan zayd iyo camr xukunkaasaa ka dhaxeeya dhammaan intii horan soo sheegnaan saasay jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid waa yimid maxay wowdu faa'iidaydaa limuطlaq اljamci bayna almacduufi wاlmacduufi calayhi fi اlxukmi اladii lilmacduufi calayh in lagu jamciyo layskugu keeno macduufka iyo macduufu calayhiga xukunkii macduuf calayhga u sugnaaday xukunkaas waa iskula jiraan intaasay tuseen jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid wax kale laga fahmi ma waxaa laga fahmaa xukunka imaatinka inuu ka dhaxeeyo intaasaa laga fahma muxuu ku daray qablahu zayd ka hora camarku yimid ow macahu asaga la jirkiisuu yimid ow bacdahu inuu ku dara ama kadibuuba yimid inuu ku daro wa yeelay mid laga fahmaa male ow bacdahu ama gadaalkiisuu yimid marka saasaa lagu yaqaan wowda ayada marka layskula cadfo tusi maydo in macduufu calaygu xukunka ku horeeyey macduufkuna uu dambeeyey oo mar kalena jaa zayduna yimid wa camrun in camar ku dambeeyey imaatinka ma tusaydo ma tusaydo inuu ku soo horeeyeyoo cagsigana ma tusaydo inay wada socdeenna ma tusaydo maxay tusaydaa inuu ka dhaxeeyo labadooda imaatinka xukunka loo sugay macduuf calayhiga aa labadooda ka dhexeeya intaasay tusay wlfaau faadeed litartiibi tartiibay u sugnaatay tartiibka xuuya waa in macduufku uu macduuf caleyga ka dambeeya xagga xugunka waa in macduufku macduufku waa midka dambe xugun ahaan waa inuu xugunka markuu ku sifoobayey waa inuu ka dambeeyey macduuf caleyga tartiib waa saas wlfaau faadii iyo wa tacqiibi la cirbin tacqiibkana waxay tahay waa inuu macduufku dhaco caqiba almacduuf calayhi mutasila bi bilaa taraaqi waa in marka macduuf calayga xukunka uu ku dhaco waa inuu macduufkuna dhaco kadib ayadoon muddo udhaxayn ayadoon muddo u dhaxayn amaatahu insaanka alla waa dilay fa aqbarahu ilaahay waa qabriyeeye faaqbarahu macnaheedu waxay tahay wuxuu amray in la aaso haddii amar ay tahay oo wuu amray in la aaso aqbara a la yidhaahdaa idaa amara gayrahu an yajcalahu fii qabri markuu isaga kayrkiis amro inuu qabri shaygan geliyo a la yidhahdaa aqbarahu markuu gacantiisa ku aasana waxaa la yidhahdaa qabarahu qabara almayit meyidkiiu aasay qabara abara mayita maydkiyuu aasay waa markuu gacantiisa ku aaso hadduu kayrkiis amrana waxaa la idhahdaa aqbarahu idan ilaahay kayrkiis oo ah makhluuqiyuu amray weliba banu aadamkiyuu amray inay maydka aasaan faaqbarahu ilaahay waa qabriyey marka fiiri qabriyeynta iyo aasidda qabriyeynti aasidda waa isku mide waxaan rabaa dhimashada iyo qabriyeynta yaa horeeya dhimashadaa horeyda qof nool miyaa la qabriyeeya dhimashadaa horeyda marka tartiibkii waa kaasaa dhimashadaa horayda aasidaa dambayda waa tartiibkii taraaqigiina haddiiba qofku dhinto gaala kama hadla naga musliman ka hadlayna in la qabriyeeyaa ku xigta sooma horaa laga istaaga taqiibkii tartiibkii wuxuu yahay dhimasho iyo caasid yaa horeeya dhimashaa horeyda qofaan dhiman lama aaso tacqiibkiyaa soo haray qofku hadduu dhinto haddiiba muslim yahay gaal ayaga faranjiyeer iskaga gashanaya duu qof magac le ah markaasay baroordiiqdii bilaabaya bilba inaysan aasinaan dhici karto taas waa gaal annaga kama hadlayn muslimaan ka hadlayna muslim qofku markuu dhinto hadduu xaataa awoowa ku yidhaahdo halay qaado gobolkii aan ku dhashay lagu aaso waa xaaraan in la oofiya dardaarankaas meesha uu ku dhintay qabura muslim adii iyada lagu aasayo waxaa dhimo waa lagu talaa imaam nawowi adkaarkuu sheegaa xaaraan weyu in dardaarankaas la oofiyo ma banaana al muslim meeshuu ku dhintaa lagu aasa maxaa loo qaada marka wakti uma dhexeeyo markuu dhintaba horay waxaa looga dhaqaaqa waa maxay diyaarintii tajiiskia lagu dhaqaaqa sidaas waxaa la yidhi laakiin atacqiibu fii kuli shayin bixasabi atacqiibu fii kuli shayin bixasabi laakiin tacqiibku shay kasta qadarkiisaa loo fiirina maalan ninaa guursaday markuu guursadaba isla arooskiiyo ilmo u calool galeen sagaal bilood kadib ay u dhasheen waxaa la leeyahay tazawaja fulaanun fawulida lahu hebel waa guursaday waa loo dhalay ma waxaa loola jeedaa habeen guursa habeen kuxiga loo dhalay maya loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa wakti badan oo kale uma dhexayn waktiga un oo u dhaxay kara ilmo inay caloo galaan intaas udhaxayn xataa haddii ilmahaasu saddex sana caloosha ku jiraan waxaa la leeyahy tazawaja fulanu fawulida lahu ilmuhu caloosha un ku jiraan wakti kale uma dhexayn laakiin waa uu guursaday sideed sano gabadhii ilmo maye ma qaadin sideed sano kadib ilmaqaaday waa dhashay lama dhihi karo tazawaja fulanu fawulida lahu ma la dhihi karo maxaa laleeyahy markaas tazawaja fulanu uma wulida lahu waa in la yidha ah. uma la adeegsana markaas marka uma taqiibu fi kuli shayin bixasabihi dhe waxaa la yidhi fada wadinka yidhi tartiib ay tusee tartiib ay tusee maxaad ka leedihiin ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi wa kam min qaryatin ahlaknaaha fajaa'ahaa ba'suna wa kam min qaryatin magaalo badana ahlaknaaha aan halaagnay oo fajaa'ahaa uu u yimid ba'sunaa cadaabka yagi haye waa halaagnay cadaabka yagiyaa u yimid cadaabka iyo halaagidda yaa horeeya <laughs> imaatinka iyo halaaga yaa horeey ha imaatinka horeeya haddana waxa weya imaatinkiya dambey soo maaha aawa tartiibkii waxaa la leeyahay ihlaaga waxaa lagu fasiraa aradna ihlaakaha waa doonnay kadib markaasuu yimi waxaa la leeyahay ahlagna ey aradna ihlaakaha badana magaalo aan halaageenna doonnay oo fajaaha marba haddii alla doonay xaa yaalla mar hadduu doonay waa inuu yimaado soo ma jeedid saasaa la leeyahy famajiiء اlba'si mutaakiru can iraadat اihlaak iraadat اlihlaak waa ka dambeeya marka maji saasaa lagu fasira waxaa la yidhi maxaad ka leedihiin wadinka yidhi fada tartiib tustee waladii allihii akhraja soo saaray almarca daaq roobku markuu do dhulkoo dhan dog noqdo cawsku baxo oo fajacala ka dhigay hu marcihii daaqii gusaaan dun dunkoo ah waa madow cawska markuu intood qalalo u madoobaado markaasaa la yidhaahdaa gusaa cawskii markuu hore ka qalala maaha ta qalalo dhuxulo madow noqdo marka waxaa la yidhi daaqa markuu soo baxo iyo markuu madoobaada ma maya horta waxa udhexeeya ayaanu doog ahaana kadibu qalana waa caddaana muduu cad yahay sida badan weliba wuxuu madoobaada marka inta roob yar ku doo haddana ama se abaartu ay dheeraato kadibuu madoobaana sooma aaway marka tacqiibka aawo waxaana laysku cadfay akraja almarca dhaaqu alla soo saara fajacalahu gufaaan fa layskula cadfa aaw tacqiibka waxaa la leeyahay fajacalahu jumladaanu jumlo maxduufahay ku cadfanta waladii allihii akraja soo saaray almarca daaqa oo fa madad ay tagtay muddatun muddo oo fajcalow kadib ka dhigay guhaa'an dun dunko axwa madow a laleeyahay jumladan fajcalow kuma cadfanaa laleeyahay akraja almarca kuma cadfanaa laleeyahay waayahay qowl kalaa sidaas khilaafsan oo wuxuu leeyahay qowlka kale fada marmaray uma ka naaib noqotaa ah. marmaray waxay naaib ka noqotaa uma marka tan haddeer fajcala waa ku cadfan tahay akhraja laakiin umay naaib ka tahay taraaqiyay tusee marka qowlkaasuna waa jira wa uma uma litartiibi tartiibay u sugnaatay tartiib waa soo ogaanayo macduufu caleyhiga xukunka ku horeeya macduufka dambeeya wtaraaqi dibdhacay u sugnaatay taraaqiguna mudda u dhexayda weeye macduufu calayga markii xukunka u sugnaaday iyo macduufka markuu u sugnaadaa mudda u dhexayday wey taraaqiguna saas taraaqiguna waa saas umada marka marmaraa sacda fa lagu bedelaa loo idhaha uma waa banaanta carabiga taa u waa gashaa umat taa u taaniiska gasha huma labaa ku banaan in sukuun la saaro humat iyo in fatxa la saaro humata labadaasaa ku banaan waa tii la dhihi jiray taa u taaniis waxay gashaa saddex xaraf xarfun min xuruufi nafyi xarfun min xuruufi اlcaطfi iyo xarfun min xuruufi اljari xarfun min xuruufi اljari waa gashaa waa soo qaadanay rubata xarfun min xuruufi nafyina waa soo qaadanay laata حرف من حروف اcafina waa kana taa tanis intaasay gashaa xagga xuruufta markay gasho umadana labaa kugu banaan sukuun iyo fatxo labadaasaa kugu banaan waxay ina faa'iidaydaa macduufka iyo macduuf caleyga xukunka inay iskugu keento tartiibayna faa'iidaydaa xukunku marka hore wuxuu u sugnaana macduuf caleyga kadib u sugnaana macduufka weliba amaatow alla waa dilay insaankii fa aqbarahu waana qabriyeeyo wuu amray in la aaso uma idaashaa markaas kadib idaa shaaca markuu alla doono ansharahu waa soo bixina insaankii iiri hadda insaan la qabriyeeyo goorma u horreeyey yaa u horreeyey insaan la qabriyeeyo la yaa u horreeyey ha wiilkii nebi aadam uu dhalay ahay wiilkaasa ugu horreeyey wiilkaasaa ugu horreeyey ilaa iyo hadda waa lagu wadaa qabri welina lama soo bixin waana lasoo bixina sow marka muddo uma dhaxaydo waa kaasaa taraakhiga ah, taraakhiga waa kaasa mudda u dhaxaydo uma idaa shaaa alla markuu doono ansharahu waa soo bixinaa wey waa soo bixinaa waa soo bixinaa ilaahay markuu doono waxaa la yidhi tartiibay faa'iideed axaad u leedihin aayaddan bal fiiriye walaqad khalaqnaakum waa idin abuurnuu ilaah yidhi walaqad khalaqnaakum waa idin abuurnay idinkan banu aadana uma sawarnaakum kadibna muuqaalkaanaan idiin yeelno waa idin suurayna uma markaas kadib qulnaa waxaan ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markii inta laydin abuuray oo suuraddan laydin yeelay aan qulnaa ku nidhi lilmalaa'ikati usjuduu sujuuda liaadama markii nala abuuray oo suurad naloo yeelay iyo aadam waagii la yidhi usujuuda markii la yidhi malaa'igta aadam sujuuda yaa dembeeyey waayo jawaabtu waxay tahay nimcada aabbahaa iyo asalkaaga loo galay ilaahay addoommada asalkaas faraca waa ugu mana sheegto qur-aankana waaba ku badan taas lama tiriyo yaa bani israiil ya bani isra qur-aanka ku jirta kuwii waktigii nebiga joogay ma ahayn nicamkaas wax la siiyey aabbayaalkooda eh. ahayd taas qur-aanka waaba ku badan tahay asalkaaga nicamka ilaahay siiy ilahay waa kugu abaal sheegana Ah. so uma jeedid adigaad hadda sanawaad barwaaqaha aabbaha iyo ilaahay siiyey ilahay waa kugu abarshay odu adan noole ama awowyaalka abaartu ku dhex dhima la adiga maa dhalala daan waagi roobku diin nicamkii aabbayaalkaa la siiyey waa ku soo gaari waa ku soo gaari marka waxay tahay khalaqnaakum ey khalaqnaa abaakum aadam aabbihiinaan abuurnay uma sawarnaakum uma sawarnaa abaa uma sawarnaa abaakum aabbihiin aadam aan suuraynay uma qulnaa marka tartiibay ku socotaa tartiibay ku socotaa cidda marka koobaad la abuuray la suureeyey kadibna malaa'igta lagu yidhi aadam usjuuda waa nabi aadam waa aabbahen tartiibay ku socotaa waxaa la yidhi waxaa la yidhi mararka gabal waxaa dhici karta in litartiibi اlkhbaar ay faa'iidaydo waxaa la kala tartiibina waa ikhbaar sheegidda laba khabar baa laga warrama xagga dikriga marka ayay ku kala tartiibineen ee xagga dhicitaanka maaha aayaddaana culummada gobol ku fasireen faidaa afadtum markaad ka soo shubantaan oo sida biyuhu uga soo butaacdaan min carafaat carafaat carafaat marka qoraxdu dhacdo maalinta sagaalada habeenka tobnaad qoraxdu markay dhacdo oo xujaydu saas u soo dhaqaaqaan badun fakatay maahan wax kalead ku suray karta lama arko badun soo fakatayaad dhihi karta ah, saasa hal mar loo dhaqaaqa ayadoo cagta meel hal qof buu dhigaad arki karin dhinacaad fiirido waa qof banu aadana socdo ah, marka ilaahay wuxuu ka cabiray sida biyihii oo kale fiiri fa idaa afadtum markaad ka soo shubantaan min carafaat halkaa loo shubmaa musdlfa habeenkii tobnaad la rabaa in lagu hoydo fadkurullaaha ilaahay ku xusa cinda almashcar اxaraam waa meesha la ihahdo musdelifa musdelifo iyo mashcarxaraam waa isku mid ah, mashcarulxaraam agtiisa ilaahay ku xusa wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum liأjli hidaayatii iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed ilaahay u xusa idinka meeshaas ku caabudayeen wain kuntum waxaad ahaydeen min qabli ilahi hanuunka uu idin hanuuniyey ka hor la min adaliina dadka baadiyoobay kuwa ka mida uma afiiduu ka soo shubma min xayu meel afaadnaasu dad ka intaas kadib meesha dadku ka soo shubmeen ka soo shubma oo carafaad ah u fiirso waxay leeyihiin mufasiriinta gobol ka mid a ma ahan qowlka jamiic quraysh ayagu kama bixi jirin xaram xaramkuna wuxuu ku egyahay musdelifa xaramka markaad musdelifo dhaafto ka baxe xilliyaad gele carafa waa xilli xaram maaha ayagu marka markii qabla alislaam sida loo socdo carafa marka loo socdo marka musdelifo la maraayo farfariisa jiri ay dhihi jiraan nagu halkaanaa noo carafa kama baxayn ahlulxaraman dadka ahlulbeytka ahayaan marka inta kaloo carabaha meelaha kale iyo ka soo xajiya cajamiga gudba carafaaday tegaayeen markay carafo ka soo dhaqaaqaan iyagu musdelifo ka laabaayo markaasaa rabbi wuxuu yidhi waa siday u fasireen uma afiidu waa roy qurayshay dadkaa iska soo ceninee kasoo shuma min xayu afaad naas meesha dadku ka soo shumaayan carafaad ordaa aaday hafafadhinina halkaani marka marka haddii saas la yidhaahdo fiiri musdelifo in ilaahay lagu xuso mashcarulxaraam iyo carafo in laga soo shumo yaa horeeya carafa horeyda carafo maantii sagaalaad qoraadhicda laga soo tega musdelifana waxaba wey fadkurula cinda almashcali xaraamna waaba maalinka tobnaad subaxdeed ah. marka waxaa la yidhi xagga sheegidda wey sheegidiyaa la kala hormariyey maahane xagga wuquuci maaha laakiin ibnu jariir waa diidaya wuxuu leey qur-aanku qaabka daahirka u socda saas u ley qur-aanku ah, musdelifana laga hadlaya halkaas musdelifa ka shubma wa awel ah, carafo waa la sheegay waa laga soo shubma qurayshuna dadkaasay kamid tahay carafo ka soo shubma hadday muslim yihiin waxaan muslim ahayn awalan laga hadlay muslimna carafu ka soo shubma marka aayadda horeo faidaa afadtum min carafaatin carafaat waa la sheegu leey haddamba soo celina middan dambena musdelifo wey kasii taga tartiibkiiyayba ku socotaa tartiibkii lagu yiqiin iyo ayay ku socotaa saasuu leeyay wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarak عalى nabiyina mxamed